alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wclى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal ducaa lwuquufi calى safa wاlmarwa waa ducadii marka la isdultaago safa iyo marwa ee sacyigii la samaynayo lamaa dana nabiyu sala اllahu alay slm min asafa nabigu markuu buurta asagoo u soo dhowaaday oo dee masjidka ku jirta qaraa wuu akriyay ina safa walmarwa labada buurood ee safa iyo marwa min shacaa'ir illaah ilaahay calaamadaha diintiisa ayay ka mid yihiin abdow waxaan kaga bilaabayaa bimaa bada allaahu bihi ilaahay tuu kaga bilaabay oo safa ayaan kaga bilaabayaa fa bada bisafa safa ayuu ka bilaabay faraqa calayha wuu koray xataa ra'a albeyta ilaa beydkii iyo kacbadii uu arkay oo marka weliba dhinaceeda iminka loo yarbaxay halka dhagxaanta lagu dhowaado ayaa tiirarka dhexdooda laga arkayaa berigaa laakiin dhismahan dee masaajidka iyo muu jirine buur markaa bannaan bay aheedo kacbadu ay toos uga muuqanayso fastaqbala alqibla qiblada ayuu qaabilay oo dee kacbada ah fawaxad allaaha ilaahay ayuu waxiday u keli yeelay wakabarow ilaahay waa weyniyo laa ilaaha ila allahu buli wallahu akbar ayuu yidhi wa qaala wuxu uhi laa ilaaha ila allahu waxdah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaan waxda xaalu keliya laa shariika lahu wahluma sugnaani lahu lmilk milki iyo lahaansho dham isagu u sugnaaday walahu lxamdu mahadina isaga ayay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun mid kale weeye laa ilaaha ila allahu ilaa xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaan waxdu xaalu kelid anjaza ilaahay waa fuliyey wacdow ballanqaadkiisii u ballanqaaday rasuulkiisa inuu hiliy diintiisa kor yeelayo wanasara cabdahu addoonkiisii maxamedana waa u gargaaray wa wahasaban axsaaba kuwiisa soo bahaysay ee nabiga sala allahu calayhi wasalam isu soo bahaysay maalintii khandaqna isaga ayaa jabiyey ilaahay uma dacaa bayna dalika intaa dabadeedna intaa dhexdeedana waa ducaysteen qaala wuxuu yihi mila adaa kaasoo kale halaada maraatin saddex jeer ayuu sidaasoo kale yidhi alxadiid yacnii xadiidka sii dhammaystiro wa fiihi waxaa ku sugnaa fafacala cala almarwa buurta marwana wuxuu ku sameeyey kamaa facala cala saba saba siduu ku sameeyey oo kale ayuu ku sameeyey xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim waana xadiidkii dee saxaabiga jaabir bni cabdillaahi waa xadiidkii dheeraa ee xajkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ka warramayey ayuu kolba markaa dhowr meelood inooga soo qaato markaa intii adkaarta ahayduuna oo markii dee uu dawaafkii dhammeeyey ayuu markaa xaggaa sacyiga u soo baxay markaa buurtaa safa ayuu isku taagay dabeetana sidaa dikriga intuu akhriyey ayuu dabeetana ka dhaqaajiyey halkii yara oo markaa meel togahaydna wuu yar orday kadibna marwe ayuu gaadhay saasoo kale uu ku sameeyey toddoba jeer ayuu markaa halkaa nebigu sala allahu ala slm iskaga daba noqdayoo oo uu maray oo sacyi ayaa la yidhaahdaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in sacyigu safiya marwo dhexdooda la sacyaa uu yahay mid mashruuca qofkii dee beytka dawaafa ee xaj ama cumro ku dawaafa inuu markaa sacyiguna yahay rugni iyo tiir ka mida arkaanta xajka iyo cumrada sacyiga isaga laguma tanafuro oo laguma sunaysto dawaafka isaga waa lagu sunnaystaa intaa doontabaad dawaafi kartaa laakiin sacyiga isaga laguma celceliyo sacyigu waa kaasun xajka la socda ama cumrada la socdan weeye isaga laguma celceliyo celcelin kala maleh waxaana laga bilaabayaa soo dee abdow bimaa badaa allahu bihi buu yidhi ama ibda-u bimaa badaa allahu sida riwaayada kale ay kaga bilaaba ku ilaahay kaga bilaabay sacyiguna waa toddobadaa shawd ee marka safa laga taga marwo la taga mid baa la odhanayaa marwo marka laga yimaado ee safa la tagana midii labaad baa la odhanayaa dadkuun ayagoon waxba aqoonin ayaa laga yaabaa inay jibo iska iska galaan nin iskaga waado iskaga dhowdhowbahayo bara dhaweyto hayaa markaa sacyigiibuu afar iyo toban ka dhigay waana marka dee weliba xajka ee saxmada badani ay jirto toddobadaasaabaa dirqi kaga baxaysaa afar iyo toban buu ka dhigay soo beriya bastoona doonaynin ayuu habeenkii markaa meel ku soo dhacay mid kale isagu wuxuu sameeyey wuxuu i waan maalintii waan iska dawaafayaayo markastuu dawaafo sacyi unbuu raaciyaa hadda dawaaf markaa sunaana wuu iska watay markastoo dawaafka sobxda buu raaciyaa habeenkii isna isagoo markaa basi ayuu yimi markaa sacyiga isaga laguma tanafulo oo sunno isagu laakiin dawaafka markaa intii la awoodo isaga la sameeya sacyiga safiya marwo dhexdoodana waa tacdiim lishacayr illaah ilaahay shacayrtiisii oo la weynaynayo waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa dee inoo jideeyo weliba xajku waa wada dikriyaade waa toddobadii jeer ee markii haajara markii ismaaciilla halkaa ay dhigtay ay markaa kolba buuray koraysay ee ay markaa halka dhexena waa tii markaa ordaysa weeye adducaau yowmu carafa waa ducada maalinta carafo la ducaysanayo maalinta sagaalada carafo ducadii la ducaysanayo weeye qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi khayru ducaa'i duco waxa ugu khayr badan ducaau yowmu carafa ducada maalinta carafo ayaa maalinla ducaysa ugu fadli badan oo ugu barakaya sawaabkeediiyo xagga aqbalidda ay ugu dhowdahay wa khayru maa shayna waxa ugu khayr badan qultu aan idhi ana anigaiyo wanabiyuuna min qabli aniga iyo nebiyadii iga horreyba waxaan nidhi aanu ku qowla waxa ugu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha alla xaq lagu caabudna ma jiro ila allahu alla mooyaane waxda waxaanuu kelidii yahay laa shariika lah weheluma sugnaanin lahu lmulk milkii ilaahay iyo lahaanshay isagu u sugnaaday walahu lxamdu maxadule isagay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana ilaahay ka awooda weeye in markaa xadiidka waxa warinaya imaamu tirmidi waxa warinaya imaam maalik baa fi lmuwadaa ku warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix lafdiga ah, tirmidi weliba wuxuu cabdillaahi bnu camr bnu cas iga warinayo nebigu khayru ducaai ducaau yowma carafa lafdiga halkan inoo yaalla ayuu ahaa lafdiga imaamu maaligna wuxuu afdalu ducaa ducaau yowma carafa duca waxaa ugu fadlaya ducada maalinta carafo wa afdalu maa qultu ana wanabiyuna min qabli laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah ayuu ahaa waxaa kaloo lafdiga imaamu axmed akaru ducaai rasuula ywma carafa laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu biyadihi اlkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir ayuu ahaa bal hadda ducana kuma jirta ilaahayo waxa ay siina kuma jirto haddana duca lagu magacaabay waayo ilaahay markaad u qirto yacni kelinimo markaad u qirto milki iyo ammaan inaad u qirto wax walba inuu leeyahay aada u ilaahay baa adigana wixii aad doonaysay markaa ilaahay markaad saa u ammaanteed u weynayso wixii adiguna aad doonaysay ee aada meeshaa u timi ee dembi dhaaf ahaa ilaahay ayaa ku siinaya iyo khayr adduunya khayr aakhira waxaad doonaysayba xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fadiilada ay leedahay ducadu maalinta carafo waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija haddii aanu qof ugu ducaysanin dembi iyo qaraabogoyn iyo xadgudub wixii mawaanicul ijaabo ahaayee ducada kaa mancinaya xaaraan quudashadu ka mid tahayna uu qofku iska ilaaliyo waayo waa maalin qiimo lahoo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sida xadiidka imaam muslim uu tilmaamayo ma jira maalin ka badan ilaahay addoon naar inuu ka xoreeyo maalinta carafo ilaahay addoommadiisa waa u soo dhowaadaa dhowaan isaga u cunantaa kadibna malaa'igta ayuu ugu faalay wuxuu dhahe maxay doonayaan kuwaas waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dacwadda ambiyada iyo rususha oo dhammi ilaahay uu diray waxay ahayd dacwa ilaa towxiid illaah wa ifraadi waxdu bilcibaada yeedhid loogu yeedhayo ilaahay keliyeelkiisa iyo cibaado in isaga lagu gaar yeelo walaqad bacadnaa fii kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaquut marka waa in ilaahay towxiidkiisa la xaqiijiyo keligii la caabudo ilaahay aan cid lagu lamaanayn oo la garab dhigin maalintan qiimaheeda maalinta carafo waxaa ka mid a ah dee inaynu soomno ciddii aan xaajigayn maalintaa isagu waa mashquulsan yahay waxaa nebigu sala allahu alay slam ku tilmaamay sanadkii tiiya ka soo socdaba in dembiyaalkoodii yaryaraa lagu dhaafaya ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam inoo tilmaamay waxaanu xadiidku kalu inoo tilmaamayaa acmaashu inay kala fadli badan yihiin oo ay ku kala fadli badan yaan xagga meesha iyo xagga waqtiga iyo xagga qofka iyo xagga yacnii camalka noocyadiisa iyo kayfiyadiisa iyo qaabkiisa ayay markaa ku kala badanayaan oo loo baahanyay qofku inuu xilliyada eegto oo meelaha eegto xilliyadii dee waxaa ka mid a maalinta carafaa ka mida ramadaantaa ka mida makaanka imika masjid xaraamka oo kale nabigu muxuu yidhi salaad lagu tukadeedo masjidkaygu wuxuu ka fadli badan yahay min alfi salaatin fiima siwa ilaa masjid xaraam masjid xaraamka mooyaane oo isagoo boqolkoo salaad buu isagoo ka fadli badan yahay duca maalinta carafa ayaa markaa ugu fadli badan saxaabadiisi baa markaa dadka kale ka fadli badnayd sidaasay markaa ay u kala fadli badan yihiin acmaashii iyo maalmihii iyo mid waliba addikru cinda almashcari alxaraam waa dikriga iyo xuska lagu xusayo mashcaru lxaraam meeshaa la yidhaahdo oo musdelifa ku taalla rakiba nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu fuulay alqaswa hashiisii qaswo lo odhan jiray xataa ata almashcar alxaraam ilaa mashcaru xaraam uu tegey fastaqbala alqibla qiblada ayuu qaabilay fadacaahu waa baryey wa kabarahu waa weyneeyey wa hallalahu waa u taalisoo laa ilaha illa lah buu yihi wawaxadahu waxdahu laa ilaha illa waxdahu ayuu yidhi wahallal macnaa wa kabarahu allahu akbar buu yidhi wahallalahu laa ilaha illah buu yihi waxdahu buu yihi laa ilaha illa waxdahu wawaxadahu waa waxideeyo laa ilaha illa waxdahu buu yihi falam yazal kama zuulin waaqifan mid taagan xataa asfara jiddan ilaa uu aada u caddaaday dhulkii fa dafaca dabeetana wuxuu ka noqday uu ka dhaqaaqay qabla an tadluca shamsu intii aanay cadceedu soo bixin xadiidkani waa xadiidkii imaamu muslim waa xadiidkii jaabir bni cabdilaahi ee xajka nabiga sala allah alay slm ka warramayey markii uu ka soo noqday dee carafo markuu gobolkii ugu dhacay ee uu soo noqday ee uu musdelifo soo gaaray dee wuxuu tilmaamaya xadiidku inuu ku jamciyey maqrib iyo cishaayi inuu ku jamciyey kadibna waa seexday nebigoo waa jiifsaday ilaa waagi dilacay markuu muselifo soo gaadhay subaxii ayuu tugaday markuu subaxii u caddaaday hal aadaan iyo hal aqiimo kadib ayuu hashaa qaswo la odhan jiray oo halihii nabiga sala lla ly sl uu fuuli jiray ka mid ahayd buu fuulay mashcarulxaraam ayuu tegey mashcarulxaraam hadda waxa weeye dee musdelifa yacni mina ayay kashaysaa iyadii carafana waxoogay xuduudda baa u dhaxaysaa xaramka ayaana iyadu xuduudda xaramka ayaana ku jirtaa yacni marka laga yimaado xaggaase waddo lasoo hayo meel imka masjid ka dhisan yahay xagga bidix kaa qabanaysa weeye masjidka masjid masjid xaraam la halkaas ayay ku taali ilaa imaka dhulkii wada laami baa laga wada dhigo dhulku sidiisii hore maaho burii wax badan baan muuqanaynin kadib qiblada ayuu qaabilay ilaahay buu markaa baryey waa weyneeyey waa keli yeelay waa waxiday kama suulin markaa inuu taagnaado ilaa uu markaa jawigii caddaaday kadibna intaanay cadceedu soo bixin ayuu ka noqday nebigu sala allahu calayh wasalam uu ka tegey xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nebigu sala allahu calayhi wasalam siduu ugu dadaalayay ummaddiisa inuu manaasigta iyo acmaasha xajka baro midba mid kadib markaa sunnaha nabiga sal ahmiyadda ay leedahay ayayna tusinaysaa waayo qur-aanku wax ijmaalahoo duuduuba unbuu um siiyey ee waa waanzala ilayka dikra litubayina linnaasi ma nusila ilayhim yacni waxa ilaahay leey waxaan kugu soo dejinay quraanka si aada ugu caddayso dadka waxa lagu soo dejiyey markaa cidda sunnaha wax ka sheegaysa amare sunnaha looma baahanee qur-aankunbaa loo baahan yahay dee waxa weeye diintoodu markaa waxba kaba jiraan bay noqonaysaa waayo tukada unbaa ilaahay la yidhi laakiin qaabkii loo tukanaya nabiga sal l ayayna baray xaja unbaa layidhi qaabkii loo xajiyay nabiga sala allahu alay wasalam ayaa inoo sheegay marka ahmiyadda sunaha nabigu leeyahy sala llahu alay sl ayaynu garanayna waxaa kaloo xadiidka aynu ka in ducada iyo taaliisha iyo takbiirta mashcara xaraamka agtiisa la badsado fa idaa afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam wadkuruuhu kamaa hadaakum in kuntum min qablihi la min adaaliin sida ilaahay uu yidhi xikmadan markaa uga noqonaya nebigii talaacdaadu soo bixinna dee wuxuu khilaafayey markaa mushrikiintii ayuu khilaafayey oo ayagu markaa in dee cadaadu soo baxdo dabadeed ka iman jiray siduu soo noqoshada carafaba ugu khilaafay ayagu intaana cadceeduba dhicin bay soo noqonayeen isaguna ilaa cadceedu ay dhacday nebigu sala allahu alay slam waa joogay qaswaana hal halihii nabiga sadaasa ka mida bay ahayd cadbaana mid kale ayaa la odhan jiray emaya isku mid un bay ahaydoo cadbaa iyadu tii aan laga dheerayn jirin ayay ahayd ee maalin maalmaha ka mid a ah nin reer baadiye ahi qaalin yarun la yimid dabeetana hashii ka dheereeyey ee saxaabadii arrinta ay ku adkaatay ee uu nebigu yihi ina xaqan cala allahi an laa yarfaca min addunya shayan ilaa wadacahu xadiidkii imaam bukhaari waan iska daaye buu yihi waxa xaq ilaahay ku ah inaanu adduunyada shay kor yeelin ilaa dib buu u celiyaa wax weligiiba ugu horeynaya ama halkaa taagnaanaya ma jiro shay kastoo adduunyo la sarraysiiyo yacni dib un baa loo soo celinaya marka hashani waktigeedii way haysatay iminkana waa laga dheereeyay waktiga wax kalaa lehe yacni iska daaya ayaa nabigu sala allahu alay slam yidhi atakbiiru cinda ramyi iljimaari maca kulli xasaatin waxa weeye halkana waa kibaarashadii marka buuraha la tuuranayo ee xasaadkaasiya quruuc kastoo lagu tuurayo la kibaaranayo altakbiiru cinda ramyi iljibaar marka buuraha la tuuranayo maca kulli xasaatin quruuc kastoo la tuuraya allah akbar la odhanayo yukabiru waa kibaaranayaa kulamaa ramaa bixasaatin markastoo hal quruuruxa ku tuuro cinda ramyi iljimaari cinda aljimaari halaad buuraha saddexda agtooda yukabiru allahu akbar booran kulamaa ramaa bixasaatin markastoo axba quruuxa uu tuuro cinda aljimaari halaat buuraha saddexdaa uma yataqadamu hore ayuu marayaa wayaqifu dabeedna waa istaagayaa yadcuu isagoo ilaahay baryi mustaqbila alqiblati isagoo qiblada qaabilsan raafican yadayhi gacmihiisana koru qaadaya bacda aljamrati aluulaa buurta hore markuu tuurto dabadeed wathaaniyati iyo ta labaad dabadeed yacnii saddexda buuro sidaasay markaa xaggaa maka ayay sidaa markaa ugu wada beegan yihiin markaa ta koobaad waa tiirkaasoo kale talabaadna waa tiirkaas ta saacadna waa tiirkaasoo kale sidaasay markaa isu dabayan markaa ta koobaad iyo tasaxaad iyo ta koobaad talabaad iyo tasaxaad amaa jamrat lcaqaba jamrat lcaqaba oo buurta markaa iyadu xagga maka uxigta ah fa yarmiihaa waa garanaya wa yukabiru cinda kuli xasaatin buruuxu gasaagteeda wuu kibaaranayaa wayansarifu dabeetana waa gadoomaya walaa yaqifu cindaha ayada agteeda istaagi maayo ilaahay ayada agteeda ku baryi maayo xadiidkan waxaa warinaya imaamu bukhaariyo muslim ayaa warinaya lafdiga bukhaariya ibnu cumar laga warinayo waxa u aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxua idaa rama aljamra alatii tali masjid mina masjidka mirata la xidhiidha ee ku dhowaa masjid yani namira markaa nafsi khayf ku dhow waxa uu ku tuurayay bisabci xasayaatin toddoba quruuraxa yukabiru kulamaa ramaa bixasaatin allahu akbar mudbul odhanay uma taqadama amaamaha xagga hore ayuu baxay fawaqafa mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabilsan buu istaagay raafican yadayhi yadcuu gacmihiisa kor u qaadiyo ilaahay baryaya wa kaana yutiilu lwuquuf istaagana waa dheeraynayay iminka dadkii baa fara badan oo si aan dadku isugu soo gaadhay oonay saxmadi u markaba askartaa marka hadda kale xarig xarig xarig bay odhanayaan marka waayo haddii ay istaagaan waa biyo socdo oo yani mawjad kalea soo gaadhayso waa laysku xanibmayaa laga dhixi karaya meesha waa lagu dhimanaya isla markaba way ku dhaqaajiyeen xarig xarig bay ku odhanayaan kadibna markaa wuxuu haddana tagay buurtii ku xigtay wuxuu istaagay markaa qiblada soo qaabsan gacmaha koru qaadaya buurtii labaad ayuu tegey todoba quruurux ayuu markaa ku tuuray waa kibaaranaye markastoo xabad quruuruxa ku tuuro dabeetana xaggaa suuga iyo dhaqaaq qiblada ayuu qaabila gacmo u korqaada ilaahay buu beryey kadibna wuxuu tegey aljamala cinda alcaqaba jamrat lcaqaba buurtaa laydhahbu haddana tegey wuxuu ku tuuray markaa toddoba quruuruxa yukabiru cinda kulli xasaatin huma yansarifu walaa yaqifu cindaha kadibna ayada wuu ka tegay ma uu markaa istaaginoo kuma ugu ducaysanin nabigu sala allahu alay slam halkaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa acmaasha xajka waxaa ka mid a tuurashada buuraha tuurashada buuraha la tuuranayaana maalinta tobnaad waxaa la tuurtaa u jabratulcaqaba buurta xagga maka u xigtun baa toddoba dhagax lagu tuurtaa waana acmaasha taxallul xajku uu ku xidhan yahay mid ka mid mida saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa la yidhaahdo duhurka dabadi ayaa saddexdoodaba laysu maraa oo mid walba toddoba dhagax lagu tuuraa dhagaxyaashaana waxaad ka qaadanaysaa markaa musdalifa ayaad ka qaadanaysaa waxaana uu tilmaamayey xadiidka ibnu maaja iyo ay warinayaan ibnu abi shayba iyo sanadkiisuna saxiixa yahay wuxuu ibnu cabaas yidhi wuxuu rasuulku ugu yihi ii soo guur quruuruxaan buurta ku tuuranayey dabeetana toddoba quruuruxoo quruuruxan finiinka la ysku finiinoo kale aan u keenay gacantiisa ayuu dabeetana sidaa ugu hurgufu ku yidhi wuxuu ihi amhaala haaulaa'i farmuu kuwaasoo kale ku tuurta buu ihi yaa ayuha nnaasu iyaakum walguluwa fi ddiin war waxaad idinka diyaabur diinta quluwi iyo xadgudub iyo kabadbadin inaad ku samaysaan fa inamaa ahlaka man kaana qablakum alguluw fi ddiin waar dadkii idinka horreeyey quluwi iyo xuduud ay diinta ku sameeyeen baa halaageen yacnii quruuruxaasoo kale ku tuura weli quluwi iska ilaaliya wax kasta waxaa la doonayaa sidii sunnuhu ahaa inaad markaa u raacdo kama badin karti adigu haddaad khayr doonayso macnaa quruurux maxaan kaga tuuraya waa inaad markaa dhagax weyn ku tuuraa ma odhanaysid kaa nebi maxamed ku tuuri jiray ayaad ku tuuraysaa waayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaynu arrintan aynu kaga dayanaynaa si xadiidka imaam lbayhaqi sual kubraha ku warinaya xaakim ibnu mustadragiisa ku warinaya ibnu cabaas ka warin inuu nabiga u tiirinayo waxau leeyahy nabiyullahi ibraahim alkhaliil markuu manaasigtaa gudanayayuu yimi ayaa shaydaan baa uga soo baxay halkaa jabratulcaqaba markaasuu toddoba dhagaxa ku tuuray markaasuu muusay kadib haddana buurta labaad buu uga soo baxo ayana toddoba dhagax buu ku tuuray markaasuu haddana quusay buurta saddexaad baa haddana ka soo baxay markaasuu toddoba quruuca ku tuuray markaasuu saa u dhuuntay haddana uu dhulka galay ibnu cabaas baa markaa wuxuuhi ashaydaana tarjumuuna wa millata abiikum tattabicuuna yacni shaydaankaana markaa waa galaysaan sunnihii nebiyullahi ibraahimna waa raacaysaan markaa dee se nebiyullahi ibraahim waa wada dikriyaad acmaashan xajka oo dhami markaas siduu nebigu sala allah alay slm u garanayey ayuunbaad u garanaysaa arrimaha hore dee laynoogu jiday weyn maanta imika shaydaan meesha taaganoo wax lala dhacaya ma jiro laakiin waxa weeye dee sida ay ku timi ama xasuusteedu ay tahay ayaa markaa taasoo laga maarmaana qofku inuu xasuusto ducaa-u tacajubi halkan nabigu sala allahu calayhi wasalam labada buuroodee hore wuu ducaysay buurta saddexaadna kuma ducaysanin sidaas ayaanad samaynaysaa yani ma khilaafaysid mana odhanaysid muxuu labadana ugu ducaysa tana ugu ducaysan waaye diintu waa itibaac iyo raacid nabigeenu sala la alay sl low kaana diinu eh, eh, cali bn abi aalib wuxu low kaana diinu bira'yi lakaana aswal lkufyi wlaa bilmasxi min aclaah walaqad raaytu rasul lahi sal ly slm yamsaxu calaa kufayhi hadday diintu ra'yi tahay iyo waxay ila tahay kufgan yani kabahan markaa shalbadan haragga ahae la masaxanayey ayaa waxaan ohan lahaa buuhi xagga sare ha laga masaxo xagga sare xagga hooseha mudan in laga masaxo oo kora ka mudan nebiguna waxaan arkayso korkaasun ka masaxaya laakiin hadday ra'yi tahay waxaan odhan lahaa waar dushan maxaynu ka masaxaynaa xaggan hoose ee dee wasakhiyo inay wax gaadheen laga yaabo xagga aan masaxan laakiin nebi maxamed baan arkay sala allahu alay sl xaggan sare ka masaxaya diintu waa itibaacaya raacidda ah siduu nebi maxamed sal l sameeyey unbaa la samaynayaa acmaasha xajka oo nebi maxamed sala la sl ayaa lagaga deenayaa oo lagu raacayaa waxaa la yidhi nin dadkeenu iska reer miyiga ahaa ayaa soo xajiyey markaana ugu horreysay markaasaa markii ugu horreysayba ayaa dee dawaafkii markaas halkani waa xajulaaswadkii markaasa haddana ugaabsaale halkan waa safiya marwade markaa buuro muuqanaya ayay ahaayeen maalintii dambe haddana carafo la geeyey markaasaa buur dhakada laga saaray maalintii kale haddana soo masaa buura la tuurtay niyo waxaan garan lahay buur waxa diinteeni buuru dhakada ka saaray buur maxaa buuru ka weynaga saaray buui ilaa intaa xajkaani buurun baynu kolaynu kolayni kolaynu wax ku tuurayna iyo kolaynu markaa dul fadhiisanaynaba buurun baynu markaas maxaa diideeni sallax dhakada ka saaray buuri macnaha sallaxaa inaad markaa fuusho oo aad marto oo aad tuurato oo aad ku wareegto oo taabato ayaa laguga addoonsaday addoonnimo dhaba wey waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam ayaa lagu raacaya o sunnihiisi lagu raacaya addoonnimadu waa taa wixii lagu faray inaad samayso ducaaءu tacajubi walamri saari waa ducadii yaabidda marka uu qofku wax la yaabo ama arrin markaa ka farxiyo uu arko wixii uu markaa samaynayey weeye ducaau tacajubina yaabidda ducadeediiy walamri saari arrinkii markaa farax gelinayay muxuu odhanayaa subxaana allah ilaahay ayaa nasahan buu odhanayaa inuu markaa saa odhanayo subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan imaamu lbukhaari baa warinaya riwaayooyin fara badanna nabiga sala allahu calayhi wasalam way kaga sugnaatay oo xadiid baa wuxuu tilmaamayaa muslim leeya abu laga warinayo wuxuu kula kulmay abu nabiga waddo ka mida ah waddooyinka madiina isagoo jinaabo leh markaasaan ka siibtay buu yidhi oh, waan soo maydhay nebigii baa dabeetana waayey abu hurayre markaan u imi ayuu yihi ayna kunta yaa aba hurayra ya abaa hirin riwaayadka qaar baa tilmaamay xaggeed ku maqnay markaasaan yaa rasuullahi waxaad ila kuntay anigoo janaabo leh waxaa nacay markaa inaan kula fadhiista anigoo janaabo leh ilaa soo maydhay markaasaa nabigu subxaana allah ina almu'mina laa yanjus ilaahay baa xumaan ka nasahane waar muuminku ma nijaasoobo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa subxaana allah oo macnaheedu yahay ilaahay baa ka nasahan ceeb iyo nuqsaan kasta inuu qofku odrhanayo markastoo arrin uu la yaabo ama uu isiqraabsado aba hurayre markaa uu yihi jinaabaan lahaayo inaan kula fadhiisaa baan diiday waa kaa yidhi subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus waxaa kaloo ayana uu yihi maalin maalmaa ka mid a ah gabadh siday caadada uga daahirsanaysa bay weydiisay markaasuu yihi waxaad qaadaa fursa min miskir gobol yaroo suufa ama cudbiya qaad waxoogay markaa uduga mariyo ku dahaaro qaada buuli markaa say tiri kiseen ugu daharo qaata markaasuu yihi tadahari biha say tiri seen ugu daharo qaata su yihi allah tadahari biha yani waa u cadayn kari halkaa waa dhaafin kar mas subxaan allahi tadahari ilaahay baa xumaan ka nasan wuu la ruuxa dumara caaisha dabeetana waxay tiri intaan jiiday ayaan gabadhayga ka xibay markaasaan anigu u sharaxay qaabkii inay ugu daharo qaadanaysay axaadiis dhowra markaa ku soo aroortay oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxyaalo uu la yaabay inuu subxaan allahi inuu yidhi waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofkan jinaabaysani inuu markaa dee la salaami karo oo la dhexgeli karo oo aanu markaa jirkiisu dee wax nijaaso uu leeyahay aanu jirin qofka muslimka ahina xayan wa mayitan markuu nool yahay iyo markuu dhintaba inuu daahir yahay oo markuu xayi yahay waa la ysku waafaqsan yahay markuu dhintana waa sida saxiixa inaanu qofku nijaasoobaynin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofku isagoo jinaaba inuu markaa bixi karo inuu hawlihiisa soo qabsan karo markii dee ay salaadi ay u soo gasho ama waxyaalo kaloo dahaaro laga maarmaan unu yimaado inuu markaa maydhan karo laakiin isagoo male inuu bixi karo hawlihiisa inuu soo qabsan karo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee culimada iyo dadkii ahlu fadliga qiimaha leh in lagula fadhiisto markaa xaalad wanaagsan iyo tahaaro iyo nadaafad in lagula fadhiisto ee markaa aan wasakh iyo wax liita aan lagula fadhiisanin qofkuna markaa dee inuu xilligu doono maydhan karo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa wallahu aclam markaa inoogu joogo